barabtanki bilowdbilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa kulwacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa isniin weeyaan siddeed iyo labaatanka agosto sanadku waa labada kun saddex barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qodbo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta liverpool ayaa laga yaaban yahay iyadoona kabaagii ugu cajiibsanaa ay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta newcastle united waxaynu eegi doonaa bandhigii quruxda badnaa uu soo bandhigay ciyaaryahanka darwin nunes iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool laba gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united oo garoonkoodii joogtay sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulmadii dhacay mancity waxa weeyaan laba gool iyo hal ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta sheffield iyadoona ah irin haalan lagu adkayay laakiin hal gool uu ka dhaliyay sheffield united sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray dhanka horyaalka wadanka sbain waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona ayaa afar iyo saddex ku garaacday kooxda kubadda cagta valerial sidoo kaleeto dhanka talyaanigana ah kooxda kubadda cagta yuventus garoonkooda waxay barbaro ay kula heshiiyeen kooxda kubadda cagta bologna halka kooxda kubadda cagta napoli oo iskudaytaha talyaaniga iyagu sanadkan doonayayna difaacdeen iyaguna ay laba gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta sasulu weli kayn ayaa laga yaaban yahay iyadoona kooxda kubadda cagta bayr mulig saddex gooli hal ay ku badiyeen sidoo kale waxaynu eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kulamada maanta atletico de madrid ayaa caawa kotobanka habeenimo oo rubi dhaman waxay la ciyaari doontaa koox kubadda cagta reya falakano halka inter milanna ay la ciyaari doonto eh, sagaalka habeenimo ama tobanka habeenimo oo rubi dhiman sidoo kaleeto wararka suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa oo ay ka mid yihiin xaaladda ciyaaryahanka maxamed saalax saalax waxaa leeyahay ma laga in kulankiisii ugu dambeeyey liverpool oo shalay oo ciyaaray sidoo kale waxaanu eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta jelesia oo suuqoodii weli ku jiraan sidoo kale mathiat nunesna waxaa ku dhowyaha kubeerista kooxda kubadda cagta ee man mancity qodobadaasi qodobo kale kalenu eegeynaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho yahay haddiinu ku bilaabnana dhegeystayaal kulmada maanta jiro iyadoo naga dhoweyn waegi doono kulmadii la ciyaaray horyaalka wadanka spain waxaa jira kulamo ay ka mid yihiin atletica de madrid waxay la ciyaari doontaa caawa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo iyadoona markaa ay la ciyaari doonto reyo falacano caawa kow iyo tobanka habeenimo rubidhiban kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan horeega saddexaad oo ay ciyaari doonto kooxda kubadda cagta atletica madrid kooxda kubadda cagta atletic madrid waxa ay booqan doontaa garoonka weyn ee eh, lagu magacaabo falecas ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee rayo falacano atletica madrid labadii kulan ugu dambeysay horyaalka ay ciyaarayeen eh, gudaha wadanka spain labada kulan ugu dambeysayba mar barbadhac ay galeen marna waa ay guuleysteen oo garnaada ayay saddex ciyaar ku garaaceen markii ugu dambeysana garoonka atletica madrid ay booqanayeen garoonka reer falakan waxay ahayd eh, xilli ciyaareedkii hore sagaalka abriil iyadoona laba gool iyo hal marka ay ku garaaceen atletic madrid waxa ay noqon doontaa haddii markaasi ay badiso in toddoba dhibcood ay tagaan oo ay markaasi dabcan waa weli abitin waxaa jira kooxaha wadanka spain oo xil ciyaareedkan weli aan la garaacin sida real madrid oo saddexdii kun ugu dambeysay guuleysteen jerona oo kale saddexdii kun ugu dambeysay abitin weeyaan barcelona oo kale saddexdii kun ugu dambeysay reo falcano xataa waxa weeyaan waa koox inaba aan caadi ahayn kulan ama labadii kun ugu dambeysayba way guuleysanayeen marka atletico madridna waxay ka mid tahay kooxaha bitinka xataa real sociedad oo saddexdii kun ugu dambeysay la garaacin inkastoo barbadhac ay galayaan haddaba atletica madrid waxa ay ku ciyaari karayaan shaxdan ninka laihahdo joan ablak sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo hormos iyo stephen iyo weliba ninka lahahdo captain asbaqueta waa kabtainkii hore kooxda kubadda cagta chelsea weyaan halka ciyaartooyda sida debawl sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan layihahdo pablo barrios caresco lorente memphis debay anton grisman ayaa shaxda koowaad lagu soo bilaabi karaya iyadoona kooxda kubadda cagta atleetika madrid ay diyaar u tahay inay fasaxaan ciyaaryahanka lagu magacaabo jow falakis waxa uu kamid ahaa ciyaartooydii liverpool kooxda atletica madrid hadda waxaa leeyahay haddii liverpool ay fasaxaan maxamed saalax waxaa macquula ah in jawaa uu ku beeri doono dhanka horyaalka bermeliga uu garanayo maadaama xil hore uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta chelsea ah. ciyaartooyda atletica madrid ka maqan waxaa kamid ah ciyaaryahanka karesco kooke sidoo kale waxaa jira angal korea iyo ninka la yihahdo ronaldo dhammaan ciyaartooydaasi way maqan yihiin iyadoona kooxda atletica madrid sanadkan ay doonayaan inay markaa meel fiican ka gaaraan horyaalka gudaha wadanka sbain ama champions leagaba dhan kaleetna talyaaniga jira kulamo xiiso badan inter milan waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ik hilary iyadoona tobanka habeennimo eh, ama waxa weyaan waa tobanka habeennimo weribi dhaman ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo kaylary inter milan waxa weyaan waxay doonayaan sanadkan iyaguna meel fiican ay gaaraan simeoni zagi kooxdiisii aad iyo aad ay u shidan tahay oo sanadkan ciyaartooy ayay soo qaateen iyadoona lowtaro martines iyo weliba ciyaaryahaanka la yihahdo thurom oo ay dhawaan soo qaateen uu diyaar u yahay kulankiisii inuu ciyaaro ciyaaryahanka la ihahdo marcos eh, thuram waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda xilli ciyaareedkan si fariya kusoo qaateen ciyaaryahankan ayaa kasoo tagay kooxda kubadda cagta brushia mujingaladbak iyadoona ciyaaryahankan uu saxiixay heshiis shan san ah marka waxauu ka mid ahaa ciyaartooydii sanadkii hore ka wacdareysay horyaalka budsliyaha ee eh, wadanka jarmalka xilli ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta burushiya bujigaladbak waxa uu saftay soddon kulan waxaana uu u dhaliyey goolo gaaraya lix gool toddoba goolna uu caawiyey marka bedelka romel lukaku weyaan maadaama romel lukaku haduu ku dhow yahay kubirista kooxda kubadda cagta roma marka eh, lautaro martines iyo weliba thuram ayaa eh, dabcan weerarka hogaamin doona inkastoo deseco iyo ciyaartooya kaleeta ay ka tageen kooxda kubadda cagta inter milan laakiin weli inter milan waxay doonayaan soo kilibsigi in ciyaaryahaan ay kasoo qaataan lowtaro martines waa ciyaaryahanka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta inter milan waxaa jira ciyaaryahaan la yidhaahdo makatirian oo aad u khatar badnaa nico barella ciyaaryahankan xataa waxaa laleeyahay liverpool ayuu ku biiri karaya inkastoo liverpool lacagta qiimaha ciyaaryahankan ay ku heli karin ay tahay ama ay ku heli karayaan ay tahay lacagna siddeetan milyan laakiin liverpool waxaa leeyahay ma awoodaan in ciyaaryahankan nik oo aninka ah la yidhahdo barella weeyaan nicol kaloo waa barela inay soo qaadan karayaan marka laakiin waxaa leeyahay barela iyo ciyaartooyda makaterian iyo hakan iyo demerco iyo ninkala danfrus iyo ciyaartooyda kale sida golhayaan sama waxay kamid yihiin ciyaartooyda u khatarta badan xiligan wadanka talyaani gaaraan koox kubadda cagta inter milan inter milan labadii kulan ugu dambeysay ay ciyaarayeen waxa uu ahaa labo kulan marka waa kulankii ugu horreeyay weyaan way guuleysteen oo kooxda kubadda cagta ay garaaceen halka kulanka labaad ay ciyaari doonaan ee horyaalka wadanka ee talyaaniga marka waan ogno horyaalka wadanka talyaaniga milan ayaa hogaamineysa oo lix dhibcood leh napoli iyagu waxaa weyaan ay khatar badan yihin lix dhibcood ay leeyihiin halis farona lix dhibcood ay leedahay fiorentina afar yuve afar ilaa iyo kooxda lelcheo afar leh inter milanna lix dhibcood ay tiigsan kartaa haddii markaasi ay dabcan ay ka guuleystaan kooxda kubadda cagta ee kaleri waa kulamada xiisaha badan leh weyaan oo jiro markan waxaynu eegi doonaa dhowaan kulamadii la ciyaaray xalay waxaa weyaan kooxda kubadda cagta liverpool waa ay wacdareeyeen iyadoona kambag cajiiba ay sameeyeen sidoo kale kooxda kubadda cagta masiti waa laga yaabay sanadkan waxay doonayaan afar liikob ah inay gacanta ku dhigaan waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan dhegeystayaal haddii anu egnana kooxda kubada cagta mancity ayaa sanadkan waxay u muuqataa markoodii afraad taariikhn ay ku guuleysan karayaan horyaalka brimier liaga haddaba mancity iyagu waxa weeyaan saddexdii kun ugu dambeysay ba ciyaarayeen horyaalka brimier liaga waa ay badiyeen waa kooxda keliya ee toddobaadkan gudihiisii markii la eego sagaal dhibcood tagtay inta kale kooxaha waa la garaacay oo qaarkood barbara ay galeen iyagu waxa weyaan toddobaadkan iyaga ayaa markaa dabcan horyaalka hogaaminayay oo laakiin maadaama la garaacay waxay ka dhigan in hadda kooxda keliya ee saddexdii kulan ugu dambeysay badisay ay tahay kooxda kubadda cagta mancity hadaba kooxda kubadda cagta mancity waxaynu ognahay in barley ay garaaceen newcastle ay garaaceen sidoo kale kulankii shalayna ay garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo shifil hadaba waxaynu eegi doonaa waxyaabaha laga diiwaangeliyey kulanka shifil iyo weliba kulanka kooxda kubada cagta mancity haddaba mar koowaad waxaa weyaan horta mancity waxaa weyaan waxay aad iyo aad u tabeen ciyaaryahanka ikay gundugan gundugan sidoo kaleet waxay aad aad u tabeen ninka layidhaahdo kevin dubronia inkastoo gundugan uu baxay uusan soo laabanayn laakiin kevin dubronia markii uu maqnaa kevin dubrune uu maqnaan jiray gundogan ayaa booskaasi buuxin jiray oo haalan caawin jiray laakiin hadda waxaa weyaan keliya hadda waxaa weyaan eh, ciyaartooyda sida julian alfares iyo benado silva ma caawin karayaan ciyaaryahanka eden haalan oo waxaad arkaysaa eden haalan eh, inta badan fursadihiisi iyo majaanisadiisii aad iyo aad ay u tahay iyadoona laakiin goolka kuwaad isaga u dhaliyey jagaya goolkaasi ka caawiyay hadaba jack hadii mar walba uu sidan oo kale u caawin lahaa haalan waxa weyaan ugu waxa weeyaan saddex gool oo ku dhalin karaya kooxda kubadda cagta sheffield united haddaba kulankaa markaynu eegno waxaa lagu ciyaarayay garoonka sheffield united waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta sheffield united inta badan masiti markay wada ciyaarayaan eh, mancity inta badan oo ay kooxda kubadda cagta sheffield united marka dhammaan kulmadii ay wada ciyaareen eh, shantii kun ugu dambeysay sheffield united weliba kooxda kubadda cagta mancity gebi ahaanba kooxda kubadda cagta masiti ayaa badinaysay marka waxa weyaan shivil in ay garaacdo kooxda kubadda cagta mancity waxa ugu dambeysay mar hore iyadoona kooxda kubadda cagta shivil united ay ugu dambeysay kii markaasina waxaay garaaceen kooxda kubadda cagta mancity waa waa labada kun markaasina shivil united ayaa hal gool kaga badisay kooxda kubadda cagta mancity waa labiyabaatanka januari labada kun xilligaasina masiti waxa weyaan jambiyshiibkay joogtay oo serabiida ay ku maqneed markaas ay ugu dambeysay tan iyo markaasina waxa weyaan masiti waa la garaacay waxaa jira laakiin kulan f kaab ahaa oo dhex maray waa laadakutodoadiiyo markaasi laba hal ayaa lagu garaacay waa sano ka hor laakiin kulankaas waa kulan f kaaba ah. marka intaa waxaa kasii dambeysaba intaasiba kooxda kubadda cagta masiti ayaa markaa guul gaaraysayba markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity waxyaabo badan ayaa laga diiwaangeliyey kulankan iyaga ayaa iska maamulinayay eh, markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity boqolkiiba eh, siddeetan iyaga ayaa bol positionka haystay oo ciyaarta aad ay wanaagsanaayeen halka boqolkiiba labaatan ay haysteen kooxda kubadda cagta sheffield united waxa ay korno ay sameeyeen ama koorna kii gooyaan labaiyo toban jeer halka sheffield ay sameysay keliya hal jeer dhammaanshuu dadka ay tuureen waa labaiyo labaatan halka sagaal ka midna uu ahaa shoot on target oo laba gool markaasi ay ku dhaliyeen goolkiibarka kooxda kubadda cagta sheffield united aad yaad ayuu wanaagsanaa uu xuseefgeliyay todoba jeer halka kaman city waxa weeyaan uusan waxba seef gareen maadaama cadaadis badan uusan la kulmeynin weeryahanada kooxda kubadda cagta sheffield dhammaan baasaska ay sameeyeen kooxda kubadda cagta mansity waxa uu ahaa todobaboqoaatantoddobabaas halka ay dhammaystireen dhammaan baasaskaasi lix boqoliyotodobaatan ka mid ah, halka sheffield ay sameeyeen boqol baas boqol labaatan lix ka ay dhammaystireen marka waxaa dareemaysaa in kooxda kubadda cagta masiti boqolkii boqol ay ka awood rooneed kooxda kubadda cagta shivil haddaba shivil united way dadaaleen oo ciyaartoyda sida ciyaaryahanka layihaahdo jack eh, robinson iyo weliba ninka layihaahdo john egan waxay ahaayeen in markaa ama wax ay barashar xoog saarayeen ciyaaryahanka layihaahdo elin halan eden halan goolkulaad ayuu helay soddon todoba daqiiqa waa uu khasaariyey waana xil ciyaareedka ugu horeeya ama xilli ciyaareedkiisi ugu horeeyay uu bilant uu khasaarinayo waa waqtigiisi ugu horeeya weyaan marka erin halan inta badan boqolkiiba siddeetan iyo boqolkiiba sagaashan wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda inta badan bilantiyada ama goolkulaadka marka inta badan dhaliya laakiin qaybta hore waxay ku dhamaatay goola la-aan oo waxba ah kadib markii la isku soo laabtay jack ayaa baroni qurux badan siiyey irin halan kadibna madax ayuu ka dhaliyey kadibna siddeetan shan daqiiq ciyaartay markii maraysay ninka la laihahdo jaydon bogle ayaa goolka koowaad u dhaliyey kooxda kubadda cagta sheffield united haddaba kooxda kubadda cagta mancity bilaa beb guardiol la-aan ayay badiyeen marka taa oo ka dhigan in beb guardiola uu hadda u guuleystay kulamada horyaalka brmer leaga laba oo jeer marka ninka laihahdo beb guardiola waa nin innabaanan caadi ahayn hadda tababaraha guulaha ugu badan gaaray taariikhda laba waa sida ugu dhaqsiyaha badan weeyaan ninka laihahdo beb guardiola labadaasi boqol waxaa ku guuleystay kulamo gaariya laba kulan marka laba kulan ayuu ciyaaray laba boqol ka guuleystay kaalinta labaad waxaa ku jira ninka yidhaahdo alex ferogson kulan oo ciyaaray ayuu guuleystay marka dareemi kareysaa iyo marka tababarahan beb guardiola waa tababarihii ugu wanaagsanaa taarikhda soomar horyaalka bermerliga waana sababta oo guul oo si dhaqsiya ah u gaaray jose morino isaga ay ku qaadatay arsen wenger ku qaadatay halka david mosn ay ku qaadatay in guulood gaaro marka hadda kooxda kubadda cagta masiti saddex kulan ay ciyaareen saddex kulan way badiyeen saddexdaasi kulan lix gool ayay dhaliyeen keliya hal gool ayaa laga dheli waxaana dareemaysaa difaacooda inuu yahay difaac inaba aan kooxda kubadda cagta ee manchester city marka masiti kulanka soo socda ay ciyaari doonaan iyadoona markaasi la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta fulham garoonkooda itixaad stadium ayuu ka dhici doonaa kulanka toddobaadka soo socdo ee labada september marka Eh, saalanoo kaleeto mancity waxay leedahay sagaal dhibcood westham todoba dhibcood totham eh, waxay leedahay todoba dhibcood liverpool todoba dhibcood marka eh, kooxda kubadda cagta mancity marka horyaalka premier league iyagaa ah hogaaminaya markaynu eegno taariikhda kooxda kubadda cagta mancity tan iyo beb guardiola markii uu yimid xilciyaareedkiisii ugu horreeyay ayuu saddex kulan badeeyey saddexdaasi kulan kadib horyaalka bermelig waa laga qaaday sanadkan saddexdiisii kulan waa u badiyey ma laga qaadi doona taariikhda ma jirto koox afar jeer ku guulaysata horyaalka bermeliga marka ma united ayaa laba jeer sameysay oo saddex iyo saddexa laakiin weligeeda may sameyn in afar jeer xiriira ah horyaalka bermelig ay ku guulaystaan laakiin mancity sanadkan waxay u qalmaan inay ku guuleystaan horyaalka bermerliglan sababta tahay dhammaan kooxii waaweynaba xaalada ayaa ku xun kole mancity xataa xaaladooda ma wanaagsana waxa weeyaan laakiin waynu arki doonaa haddii ciyaaryahaano ay soo gadan karayaan sida ciyaaryahaanka mathis nunes oo difaac ka ciyaara marka xaalada kooxda kubadda cagta mancity waa ka iyadoona taageerasha kooxda kubadda cagta mancity ay aad i aad ugu mahadcelinayaan ciyaaryahaanka rudi la sababtay tahay rudi waa ciyaaryahaankii ugu horeeya taariikhda final jamis liga mancity gool u dhaliya mancity laba jeer ayay finalka yimaadeen ee finalkii koowaad chelsea ayaa ka qaaday kii labaadna waxaa weeyaan ninka layihahdo rudri ayaa u qaaday oo goolka keliya ee guusha ku qaaday ama koobka ku qaaday waa rudri sidaasi ay tahayna rudri ayaa shalay fakiyey oo goolka guusha isaga ayaa dhaliyay marka waxaa aad iyo aad loo ammaanaya ciyaaryahanka layidhaahdo rudri haddii aanu eegnana dhanka kale kooxda kubadda cagta liverpool iyaga ayaa baraha bulshada haysta mucjiso ayay sameeyeen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united markay wada ciyaarayaan kooxda kubadda cagta liverpool iyo newcastle united mar waliba waxaad ogaanaysaa in liverpool ay ka sareyso kooxda kubadda cagta newcastle united haddaba newcastle united saddexdii kulan ugu dambeysay garoonkooda ay ku qaabilayeen kooxda kubadda cagta liverpool gebi ahaanba waa la garaacay waana kooxda ugu horeysa taariikhda james barg iyo boqdeen oo garoonka newcastle ah saddexdii kun ugu dambeysana waa ay garaaceen marka sidaas keliya waxaa samayn karto kooxda kubadda cagta liverpool tobabare idi hawi waa ku dhiban yahay tobankii jeer ugu dambeeyey ama kuwii tobankii jeer ugu dambeeyey uu la ciyaarayay yordan colob waa la garaacayay marka yordan colob boqolkii boqol oo ka adag yahay ninka yihahdo idi hawi markaynu eegno baraha bulshada waxaa qabsaday ciyaaryahanka dhado darwin nones darwin nones taageerayaasha koox kubadda cagta liverpool qalbiyadoodii ayuu degay darwin waxaa la keenay toddobaatan daqiiqo isagoo markaa dabcan laba goolna u dhaliyey marka darwin nones toddobaatan toddoba ayaa la keenay siddeetan daqiiqo goolka koowaad ayuu dhaliyo barbaraha kii labaadna waxaa uu dhaliyey sagaashan daqiiqo balaa saddex daqiiqo sii maraysa saalax ayaa ka caawiyey haddaba ciyaartan haddii aynu usoo laabano yordin club waxa weyaan waxa uu ku taamayay inuu markaasi guuleysto laakiin ciyaarta qeybta hore newcastle ayaa wanaagsaneed ciyaaryahanka anton gordon ayaa gool koowaad dhaliyey oo gool qaladaad ay sameeyeen ciyaartooyda difaaca kooxda kubadda cagta liverpool sida ciyaaryahanka ee lagu magacaabo alexander arnold kadib ciyaarta markii mari sideetan waa labaatan iyo daqiiqo ciyaaryanka virgil vandaj ayaa ridkaan qaatay taageerasha liverpool way naxeen xataa yordan colb waxaweyaan aad yaad ayuu carooday dad badan waxay is weydiinayaan kaarka uu qaatay virgil vandaj ma saxba mise waa qalad markaad eegto weyaan ciyaaryahaanka lagu magacaabo alexander isxaaq qaabka uu dabcan faawlkaasi lagu galay waxaad moodaysa in markaa eh, dabcan vandaj rid kaarka u qaatay uu yahay mid saxa maadaama halis badan uu sameeyey ninka la yidhaahdo vandaj haddaba markaynu eegno fandaj markii uu baxay ciyaartooyda liverpool waxa weyaan way qalqaleen oo xaaladdu way xumaatay oo shan daqiiqa uga horeysa darwin nunis ninka la luis dias ayaa la bedelay oo waxaa la keenay ciyaaryahaanka difaaca dhexe ka ciyaara ninka la yidhahdo joe gomes kadib ciyaartu waxa weyaan qaybta hore waxay ku dhammaatay hal gool iyo waxba oo ay kooxda kubadda cagta newcastle ay lahayd kadib markii lasoo laabtay waxa weyaan ciyaartu waxay iska ahayd liverpool difaacooday iska xirteen xaaladooda way wanaagtay laakiin markii darwin la keenay ciyaarta markaasay isbadashay darwin waa geysi inaba aanan caadi ahayn sideetani daqiiqo gool aad iyo qurux badan ayaa ninka la hahdo sabasolia ayaa ugu dhex bixiyey difaacyada kooxda kubadda newcastle kadibna gabagabada ciyaarta darwin ayaa dhaliyay goolka guusha oo ku dabaaldegay tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool ciyaarta markii ay soo dhammaatay waxa uu aad iyo aad u amaanay ciyaaryahaanka eh, ama ciyaaryahankiisii ninka layrahdo darwin wuxuu leeyahay darwin waa nin inabaanan caadihayn waa ciyaaryahan aad aad u khatar badan waxa uu sameeyey wax wanaagsan waxaan aaminsanay uu leeyahay in darwin nonis uu ka mid yahay waryahanada ugu wanaagsan marka taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta liverpool horyaalka berberliga saddexdii kul ugu dambeysay ayaa biinti tahay waxay la ciyaareen chelsea barbadhac ay la galeen waxa ay garaaceen kooxda kubadda cagta ee newcastle united waxay garaaceen kooxda kubadda cagta bernemus marka waxaa taa ay ka dhigan tahay in liverpool sanadkan ay ka mid tahay kooxaha ugu cadcad ee ku guuleysan karaya horyaalka premier league sababta tahay waxaa dareemaysaa iyagoo ridkaar qaatay waa qaybta horweli xataa haddana badiyey marka liverpool waxa weeyaan innaba caadi aha sanad qurux badan ay qaadanayaan fandaj wuxuu maqnaan doonaa saddex kulan soo socda Eh, uu maqnaan doonaa kulanka eh, todobaadka soo socda saddexda september ee stanville ay booqan doonto garoonka eh, anfield stadium kadib waxa uu maqnaan doonaa midka wolfis lixiyo september kadibna kulanka westham ayuu booqan doona afar labaatanka waa marka waa kulanka stanvilla kulanka wolfis iyo kulanka westham marka waxa aad iyaad loo hadalhayaa ciyaaryahaanka darwin nunis oo noqday ciyaaryahaan geesi geesiga badbaadiyay kooxda kubadda cagta liverpool hadaba jamaahirta kooxda kubadda cagta liverpool laakiin niyadda uma dhisna waxaa laleeyahay maxamed saalax ma laga yaaba kulankiisii ugu dambeeyay inuu ciyaara haddaba saalax waxaynu ognahay in suuqa kala iibsiga ah ay ka doonayaan kooxaha waaweyn ee sacuudi arabiya kooxda kubadda cagta al itixaad ayaa ka mid ah kooxaa doondoonaya itixaad waxay doonaysaa liverpool in lacag dhan boqol milyan ay farta ka saaraan liverpool kadibna ay ka qaataan saalax waxaa leeyahay ma laga yaaba kulankiisii ugu dambeeyay inuu ciyaaray laakiin weli saalax go-aan muusan qaadan waxaa leeyahay waxaa laleeyahay wararku waxay sheegayaan in saalax uu sii joogi doono kooxda liverpool inkastoo suuqa kaliibsiga uu gebagabo yahay laakiin sidaasi ay tahayna saalax waxa uu ku qanacsan yahay ama waxa uu doonaya inuu sii joogo inkastoo lacagta mushaaraadka noqon doono mushaaraadka ugu qaalisan dunida oo saalax laleeyahay inuu xagga karo waa iska macquul laakiin yordi colob hore waxa uu sheegay in uu sii joogi doono kooxda kubadda cagta ee liverpool Thank you. ugu dambeyntiin haddaynu eegna horyaalka wadanka laliigaha kooxda kubadda cagta barcelona iyaguna waxaa weeyaan kulan cajiib ah ayay kusoo bandhigeen eh, oo ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta falaryaal garoonkooda ay ku ciyaarayeen iyadoona kooxda kubadda cagta falaryaal waxa weeyaan laba gool ayaa logala hormaray laakiin sidaasi ay tahayna ciyaartu waxa barbareeyeen lix daqiiqo gaafi iyo dijon ayaa goolashu dhaliyay barcelona qaybta hore kadibna waxaa ka bareejiyey ciyaaryahanka jorian fas la yidhaahdo kadibna ciyaaryahaanka la yidhaahdo ee solaroth ayaa goolka barbara keenay kadibna waa loo sadeexeeyey kooxda ee falarial oo falarial ayaa saddex gool ka dhalisay kooxda barcelona kadib feran torres lixdan sideed daqiiqo roberto lwandowiskina akoonkiisa ayuu fartay haddaba barcelona sanadkan barcelona sanadkan waxaa weyaan waa sanad aad aad qurux badan oo ay ku qaadanayaan xil ciyaareedkan iyadoona labadii kun ugu dambeysay barsha ay badinaysay barsha waxay ku ciyaarayeen shaxdan golahaye maad stergan sidoo kale christenson joles conte ninka layidhaahdo sergio roberto marco alanso de john ninka layidhaahdo romeo ikay gundogan waxaa jira ciyaaryahaan aada u dayar oo mudoonkii ugu dambeya baraha bulshada qabsaday waxaana ciyaaryahankan lagu magacaaba lamina yamal ciyaaryahankan waxa uu jebiyey rikoorkii hadda kahor ansufaat uu haystay kaasi oo xidigii u daadayaraa ee gool caawiya ee horyaalka gudaha wadanka sbain haddaba ciyaaryahankan lagu magacaabo eh, lemina yamal waxa uu dhashay saddex iyo tobankii julaay sanadka markuu ahaa labada kun iyo toddobadii ciyaaryahankan hadda waa lix iyo toban sano jir isagoona xalay noqday ciyaaryahaanka ugu wanaagsan koox kubadda cagta barcelona sababtay tahay gool koowaad gaafi u dhalinaya isaga ayaa caawiyey ninka yidhaahdo lamina yamal marka ciyaaryahankan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta baarsha waxaa usoo baxay miisi cusub oo barcelona waxay haystaan ciyaaryahaan innaba aanan caadiyaen iyadoona kooxda kubada cagta barcelona sanadkan ay aad u qatar badan tahay weli kooxda kubada cagta barcelona oo kalibsiya ku jiraan waxaa laleeyaha waxay ka dulqaadi karayaan kooxda kubada cagta arsenal ciyaaryahanka jogo cancelo oo laleeyahay arsenal ayuu ku biiri karayaa haddaba horyaalka wadanka laliigaha aad iyad ayuu shidan yahay real madrid ayaa hogaaminaysa saddexdii kun ugu dambeysay saddexda kulan way badisay halka kooxda kubada cagta jeruna sanadkan laga yaaban yahay waa jeruna iyo macity waxaa iskale hal nin ayaa iskale oo hal milkiil ayaa iskale markaa jeruna waxaa kamid ah kooxaha spain markaa aadka u khatar badan barcelona iyaguna todoba ay leeyihiin todoba dhibcood falakaana lix dhibcood atletic bilba waxay leedahay lix dhibcood marka todobaadkan marka barcelona way guuleysteen halka real madridna ay guul gaareen waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intayn kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkaas xigaan kule